alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina man yahdihi allaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa hadiya lah وأشhهadu أn laa إilaaha إila اllah waxdahu laa شhariika lah وأشhهadu أna muxamadا cabduhu وarasuuluه اllaahuma صل عalى muxamadi وعalى آalih وأصxaabih ومن تبعهم بإحsaan إلى يوم الdiin أmا baعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii aلتuxfaة الsaniya baabu macrifati calaamaati اlcraab ayaan ku dhex jirnay gaar ahaan calaamaadka rafcada ayaan ku dhex jirno wowda weliba ayaan ku jirnay wowdu laba meelood ay calaamad ugu noqotaa rafcada laba kelimaa lagu rafciyaa wow kelimadda koowaad waa jamcu lmudakari saalim kelimada labaad ayuu nooga bilaabanaa dersigiisa waa alasmaa alkhamsa dersigu halkaasuu nooga bilaabana soo halkaas ka bilaabama alasmaa alkhamsatu haadaa maxaluhaa wa ama alasmaau asmaada asmaada alkhamsatu oo shanta fa hiya asmaau lkhamsa haadihi alalfaadu waa alfaadan alfaadan almaxsuuratu la koobay marka alfaadu ay koobantahay tahay looma sameeyo xaj waxaa loo sameeyaa wax tiro badan oo qofka inta miisaan la siiyo la rabo inuu miisaankaas ku goobo wax alla wuxuu arka uu yidhahdo bal ayada inuu yahay in kale miisaanka saar laakiin wixii haddayba kooban yihin waaba loo tirina ah, marka xad looma yeelo ee xubunkoodaa la sheegaa asmaaukamsada maxaa yadha waaba shan isimoo shantiia faraha lagaa saaraaba wa amal asmaada asmaada alkhamsatu oo shantaa fa hiya asmaada shantaa haadihi اlalfaadu waa alfaadan alfaadan almaxsuuratu oo la koobay allatii waa alfaada caddahaa uu tiriyey almu'alifu mu'alifka oo ibnulajruumi ah wahiya alfaada shantaa abuuka wa akhuuka wa xamuuki wafuuka waduu maalin waa shantaas abuuka abbaha wa akhuuka walaalka wa dunaashiga wafuuka afkaaga iyo waduu maalin maalmidu saaxiib wahiya alfaadan marka xukunkeeda asmaadan xukunkeedana loo sheegaa maahan xadkeeda xad loomaba sameeyo xad ma loo sameeyo umana baahna illa waaba la tiriye xad waxaa loo sameeya wax tiro badan oo la rabo daabid inta loo sameeyo hadhow midkaad aragtaba inaad ku miisaanto tanu xad uma baahna waa lagu tiriye laakiin xukunay u baahanta wahiya asmaadan turfacu bilwaawi waawaa lagu godaa caamil rafciya markuu galo calaamada lagu garto inay rafcisan tahay waa wow caamil rafciya markuu ka hor calaamada lagu garto inay rafcisan tahay waa wow wowaa lagu rafciya caamil nasbiya markuu ka hor marana alifaa lagu nasbiya caamil jara markuu galana ye ye warfac biwaawin wansibana bilif wajur biyama min alasmaa asif ina maalik meeshuu yidhahdo wey wahiya asmaadan turfacu waa la bilwaawi wow ayaa lagu godaa wowaa lagu rafciyaa niyaabatan naa'ibatan xaal wowdu naa'ib ka tahay cani damati kelimad marka la rafcina asal waxaa damo lagu rafciyo kelimaddii aan dama lagu rafcin ee calaamad kale lagu rafciyo calaamadaas kale damadii naa'ib ka tahay farac waa naa'ib asal maha hadday si mufrada damaa lagu rafciya dhihi may niyaabata can asal ahayd damadu laakiin wowdan waxay naa'ib ka tahay damo damadayna arkad marka wowdan waxay naa'ib ka tahay dammo wahiya asmaadan turfacu waa la godaa bilwaaw wowaa lagu godaa niyaabatan naa'ibatan xaal ay naa'ib ka tahay cani dammati dammo taquul waxaad leedahay xadara waa yimid abuuka aabbahaa wa aquuka walaalkaana waa yimid wa xamuuki dumaashigaana waa yimid wa fuuka afkaaga waa yimid waduu maalin maalmidu saaxiibana waa yimid xadara ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraabi abuuka abuu faacilu xadara marfuucun bixadara wa calaamatu rafcihi alwaawu niyaabatan can idama liannahu min alasmaa'i alhamsa abuu mudaaf wlkaafu damiiru mutasilu mabniin cala alfatxi fii maxali jarin mudaaf ilayh waa mudaaf ilayh maalkaa ka jiran yaho mudaafkaa jiray wa aquuka alwaawu xarfu cadfin aquu macduufun calaa abuu wlmacduufu cala almarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaawu niyaabatan can idama liannahu min alasmaa اhamsa aquu mudaaf wlkaafu damiiru mutasilu mabniin cala alfatxi fii maxali jarin mudaaf ilayhi الواaو حرف cطف xمو مcطوف على أbو والمcطوف على المرفوع مرفوع وعلاaمة رفع الواaو نياaبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة ما نaba فيه حرف عن حركة xمو مضاaف والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل jر مضاaف إليه وفوka waaw xرف caطفi فو مcطوف على أbو والمcطوف على المرفوع مرفوع وعلاaمة رفع الواaw نياaبة عن الضمة لأنها من الأسماء الخمسة ما naba في حرف عن حركة فو مضاaف والكاف مضاaف إليه amase والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل jر وذو mاal الواaw xرف caطف ذو مcطوف على أbو والمcطوف على المرفوع مرفوع وعلاaمة رفع الواaw نياaبة عن الضمة لأنها من الأسماء الخمسة ما naba في حرف عن حركة ذو مضاaف maalin مضاaف إليه مضاaف إليه aan iska le waay ism ظاahira مضاaف إليه noqday أول afarta kale damiira مضاaف إليه ahaa damiir marka waa mبني laakiin maalin waa ism daahir oo mucraba waxaan leenahay duu mudaaf maalin mudaaf ilayh majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri waxaynasa waa mucrab saddex afarta kale ayagoo mudaaf ilayh wa ahaayeen laakiin damiiray ahaayeen mabniyay ahaayeen maalinna waa isim daahira waa mucrab waa mucrab wakadaa sidoo kale taquulu waxaa leedahay haadaa kanu abuuka wa aabbahaa aad leedahay fiiri hadda fiiri asmaaulkhamsadan waa rafcisnaayeen caamilka rafciyey muxuu ahaa faacilay ahaayeenoo ficilaa rafciyey xadaradaa rafciday caamilka rafciyey xadaruu ahaa faacilay ahaayeen weliga un faacil keliya inaad ka tagaan lama rabo marfuucaadka haddii lagu yidhi isimka waa la rafcinaa caamilka rafcina waa isku mid inuu faacil yahay inuu ibtidaa yahay inuu yahay ismu kaana inay noqdaan adugu un caamil rafciya markuu galo wowa lagu rafcina asmaaulkhamsa caamilka rafcina marka waa kala duunaan kara marka dhowr caamila lagu tusa hadda shantooda caamilka rafciye ficilku ahaa xadaru ahaa shantoodu faacilay ahaayeen ilaa faacil iyo wix lagu cadfo waa isku mida ah, hadda waxaa lagu tusa haddana iyadoo caamil kale galay oo la rafciyey waxba isbedeli maayeen marba caamil kasta ha galo asmaaulkhamsa haddii caamil wax rafciyaa galo waxaa calaamadda lagu garana inuu rafcisan yahay ay tahay wow wakadaa sidoo kale taquulu waxaa leedahay haadaakanu abuuka waabaha haa xarfu tanbiih daa ismu ishaaran mubtadaun mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin ad iska leeda haa xarfu tanbiih daa ismu ishaaratin mubtadaun mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin abuu khabarun mubtadayn marfuucun bilmubtadayn hadda fiiri abuudu waa goonta yaa caamil u ah daada mubtadaha qabad ah caamil u ah mubtadaha caamil u ah marfuuc bilmubtadayn wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannahu min alasmaaءi اhamsa abuu mudaaf wاlkaafu damiiru mutaصil mabniyu cala اfatxi fii maxali jari mudaafu ilayh wa taqul waxay leedahay abuuka aabbahaa rajulu waa nin saalixu wanaagsan hadda asmaalkamsadii waa aragna iyadoo xaalatu rafca joogta caamilka ku camal falay uu yahay ficil oo faacilnimo lagu rafciyey waxaan haddana kaloo soo aragnay ayadoo khabar ay tahay ayadoo khabar ay tahay oo caamilka rafciya uu mubtadaha yahay hadda haddana caamil kalea la gelina oo ibtidaa ibtidaa caamil kale haddana la gelina haadaa midkaanu abuuka kaas waa xaraama wa taquul waxaa leedahay abuuka aabbahaa rajulun waa nin rajulkoo saalixun wanaagsan fiiri abuuka mubtadaun ale waa mubtado caamilka rafciye waa ibtidaa waa ku bilaabashada abuu mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can اdama liأnnahu min alasmaaءi اhamsa ma naaba fii xarfin an xaraka abuu mudaaf wlkaafu damiiru mutasilu mabniyu cala اfatxi fii maxali jari mudaaf ilayh rajulu khabaru mubtadai marfuucu bilmubtadai wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih saalixun sifatu rajuli wa sifatu lmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih wa qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen wa abuunaa aabbaheen shayqu waa oday odaygoo kabiiru weyn abuunaa hadda waa mutad wa abuunaa alwaawu calaa xasay maa qablaha dhe qur-aanka wixii ka horreeya loo fiiraa iska dhe ah, abuu mubtada marfuuqu bilibtidaa wa calaamatu rafci alwaaw abuu hadda waa rafcisanta caamilka rafci waa ibtidaa ku bilaabashada wa marfuuqu bilibtidaa wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannaha min alasmaa alhamsa ma naafiya xarfan an xaraka abuu mudaaf naa damiiru muttaصil mabniin calى sukuuni fii maxali jarin mudaafu ilayh maxalkaa laga jaraa shaykun khabaru mubtaday marfuuq bilmubtaday wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi aqiri ah, labadii gabdhoodoo nabiyullaahi muuse u yimid oo ariga meeshaas ceelka ku horaayo wax uu shuba waayey labadii gabdhood waayo labadii gabdhooda waxay yidhahdeen wa abuunaa aabbaheen shaykun waa duqaasoo kabiirun weyn marka meeshaasaan iskaga haysanaa arigoo markay dadku ceelka cabaano tagaanoo ceelku cidla noqdaan cabnaha yidhahde laakiin rag anagu lama garabtami karno isagaa eh, u shubay marka nabi muuse u shubay wa abuunaa alwaaw xarfa catin abuu awaaw bixasan ma qablaha leedahay qur-aanka markaa miaal laiska soo qaato wowda iyo fada iyo waxaa la idhaha wixii ka horreeyaa loo fiiriyaa la yidhaha alwaaw calaa xasabi maa qablaha abuu mubtada marfuuqu bilibtidaai wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan dama liannahu min alasmaa'i alhamsa ma naba fii xarfa man xaraka abuu mudaaf naa damiiru mutaصil mabniyu calى sukuni fii maxali jarin mudaaf ilayhi shaykun khabaru mubtaday marfuuq bilmubtaday wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri kabiiru صifaة shayk wa صifaة marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri min xayu min xarfu jarin mبني على سكون لا محل له من الإعراب حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل جر بمن waa ظرف مكان waa مبني laakiin damadaasa iska saaran weligeedba xayu ah, darfu makaanin mabniyun calaa dami fii maxali jarin bimin mintaasaa lagu jaraa aljaru walmajhuuru mutacalliqun bidakhalu oo ka horreyday oo ayaa lagu tacallujina amara ficlu maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab walhaa u damiiru muttasilun mabniyun calaa dami fii maxali nasmin mafcuulu bihi muqadam waa mafcuul bii soo hormaray oo damiir ah macalka laga nasbina walmiimu calaamati jamci dukuur abuu faacilu amara muahar aad leeda gadaalu maray mafcuulkiiyuu ka gadaal maray asal waxaa ah ficilku inuu horeeyo faacilku ku xigo mafcuulku dambeeya saasa asala hadda maanta mafcuulkiia hormaray faacilkiia gadaal maray waa bannaantay marmarayba waajibtaaba marmar ayayba waajibtaaba marka waxaa leedahay abuu faacilu amara muaharun marfuucun biamara wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can dama liannahu min alasmaaءi اlhamsa maa naba fii xarfin an xaraka abuu mudaaf walhaw damiiru mutaصil mabniyin calى dami fii maxali jari mudaaf ilayh walmiimu calaamatu jamci dukuur laakiin halkaas markaad joogto jumladan fiiri jumladan waa lagaa rabaa waljumlatu min alficli oo amara ah wاlfaacili oo abuu ah wاlmafcuul bihi oo hada ah isku dar jumladaas fii maxalli jarin mudaaf iley jumladaas waa mudaaf iley marka halkaas waxaan idhi jumlooyinku waa afar iyo toban toddobana maxalka exraabku leeyahy toddobana maxalka exraab kuma leh toddobada jumlo maxalka exraab ku leh yaa ka mid ah jumladii mudaaf ileyh noqota xayu weligeed mudaaf ileya ka dambayda xayuda weligeed mudaaf ileya ka dambayda jumlada ka dambayda marka waa jaran maxalkaa laga jara maxayl mudaaf ileyhi waa jumlo markaas haddii la waraa jumlooyinka maxalka exraabka ku leh yaa ka mida waxaa leedahay jumladii mudaaf ilayhi noqota oo maxalkeedu waa maxay waa jaranta ah, jumlo kastoo mudaaf ilayhi noqota fii maxali jarin aad leedahay anay hadda maxalusheedkeena maanka abuudaas oo rafcisan waay wa inahu nabi yacquub laduu cilmin cilmi mid u saaxiiba weeye alwaawu bixasabi maa qablahaa ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu ismu tarfacu lkhabara مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن واسمkii إن محلka waa ka نصفisanya ضميirkaas محلka waa ka نصفisanya لdو اللام لام الابتداء iska dhig اللام لام الابتidاء a la يhahdaa اللام لام الابتidاء خبر إن dو خبر إن مرفوع بإن inadaasa rafciday ilaa abarka waa ay rafcidahay wa calaamatu rafci alwaaw waa asmaa ams wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can اdama liannaha min alasmaa اhamsa maanaan fii xarfnan xaraka duu mudaaf cilmin mudaaf ilayhi maanta waysi daahira ka muuji marka iraabka waxaa tidhahdaa duu mudaaf cilmin mudaaf ilayhi majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhiri inii aniga ana aniga akuuka walaalkaa aan ahay uu yidhi nebi yuusuf isagoo banyaamiin la hadlaa inii aniga ana akuuka walaalkaa aan ahay inii ina xarfu tawkiidin waa nasbin innada isimkeedu marna isim daahiruu noqonaa ina allaaha kafuurun firi marna damiiruu noqonaa inii inii ana akuuka hadda fiiri inadaa isimkeedu waa ya-daas marka haddii lagu yidhi innadu isimkana waa nasbidaa khabarkana waa rafcidaa isimka inadu hadduu daahir noqdo waa aad ka muujinaa damada hadduu noqdo damiirna maxalkaad ka siine hadda fiiri inii inada isimkeedu waa ya-da waa damiir soo maahan maxalka ka sii nasbadi maxalka ka sii inii ina xarfu tawkiidin waa nasbin tansibu اlisma wa tarfacu اlkhabara mabniyun cala fatxi la maxal lah min alraab nii wli waxaa tira weliyaa-u damiiru mutaصilu mabniyu calى sukuuni fii maxali naصbi ismu ina yadaasa ismu in yadaas a ismu inaa yadaas ayaa ismu inaa marka hadda waxaan fiiri inii ina xarfu tawkiidin wa naصbin tansib ismu tarfacu اqabaana mabniyu calىa alfarxi iska mida oo aawo fadxadu inii nunta waa kasrisan tahay kasradan waa mid yamutakalimka ka horrey jirta kasrada inii nuunta saaran yamutakalim weligeedba sow kasra kama horrey jirin tii waay amaa ina fadxadeeda meeshay ku qadaran mabniya calaa fadxati muqadara waa inaani marka ayadu waa fadxisantay fadxadeedu waa qadaran tahay midaan saaran waa ya-da xarakadii ka horrey jirtay waay waa kasradii ya-da ka horrey jirtay anu maahan midii nuunta saarraa jirtay ha u qaadan waay wlyaa damiiru mutasilu mabniyu calى sukuuni fi maxali naصbin ismu ina ana damiiru faslina la yidhaha damiiru fasli waa iska xaraf damiirulfasli damiirulfasli wuxuu kala dhex galaa sida badan mubtadaha iyo qabarka oo kale dhexdoodu galaa mubtadiha qabarka wuxuu kaloo galaa mubtadaha iyo qabarka nawaasiqa jirta soo maaha nasaqda nawaasiqda mubtadaha iyo qabarka nasaqdaa saddexay ahaayeen kaana waa khawaatuha ina waa khawaatua danna waa khawaatu soo ma ahayn hadda halkiiya ku jirta hadda sooma jeedid hadda ya-daan markii hore mubtaday aheed laakiin inaa gashoo nasakday sooma jeedid ah, ini innadu mubtaday gashay ah, mubtaday gashay markaasay nasakday marka mubtade iyo qabaray dhex gasha oo hadda mubtade ah amase asaalata mubtade ahaa jiroo la nasakay meeshaasay gashaa damiiru fasligu gala mubtadiya qabaru kale dhex gala hadduba mubtadaya ama hadda mubtada maahane waa la nasaqay asaaratl mubtada ah hadda ini ku jirta asalkeed mubtadu ahaa laakiin inaa inta gashay nasaq oo ay maxalka ka nasbiday soo ma jeeda ana maxaan leena ana damiiru faslin ah, mabniyun calaa sukuuni laa maxal lahu min alcraabi liannahu xarfun waa xaraf aku maxalshaidku waa kana aku khabaru ina marfuucun wacalaamatu rafci alwaaw niyaabatan can اdama lأnnahu min alasmaaءi الhamsa ma naba fiihi xarfu can xaraka akuu mudaaf alkaafu damiiru mutaصil mabniyu cala اfatxi fi maxali jari mudaaf ilayh marka hadda waa kana akuu waa rafcisanta waa asmaa khamsa rafci caamilka rafciye waa ina qabarkeedi inadaasaa rafciday wuxuu ku yidhi shiiku fakullun mid kasta oo min fakullu smin isku idaafee fakullu smin isim kasta isimkoo minhaa asmaadaas ka mid a fii haadihi اlamhilati miaaladan xaal uu ku sugan yahay isim kasta oo miaalladii aan soo sheegnay ku sugan isim kasta oo miaalladii aan soo sheegnay ku sugan fakullu smin isim kasta isimkoo minhaa asmaadaas ka mid a fii haadihi اlamhilati xaal uu ku sugan yahay marfuucun waa la goday mid kastoo asmaaulkamsada ka mid a oo ku sugan miaaladan waa la goday wa calaamatu raqi godkiisa calaamada lagu garanaa alwaa weeye niyaabata wowdu xaalay naa'ib ka tahay canidamma wamaa bacdaha waxa ka dambeeya asmaaulkhamsada oo min adamiiri damiir ah oo lafdi maalin maalin lafdigeeda ah oo lafdi cilmin cilmi lafdigeeda ah dhammaantood mudaafu ilayhi wey waxa ka dambeeya damaa'irtaa iyo maalin iyo cilmin iyo waxaas ka dambeeya waa wada mudaafu ilayhi marka kii isim daahirana ka muuji jerkii kii damiirana maalka ka jir maalka ka jir mudaaf ilayhiga hadduu damiirya hadduu isim yahayna ka muuji waclam ogow allaha ku ogeysiya maskaxdaada u furo ilaahay cilmigan waclam ogow ana haadihi asmaa asmaadan asmaadan alkhamsata shanta laa tucrabu lama icraabo haada alicraaba icraabkan ilaa bishuruudin shuruuda lagu icraaba asmaa khamsa marka lagu leeyahay xaalatu rafco wow a lagu rafciya xaalatu nasbana alif a lagu nasbiya xaalatuljarna yo a lagu jaraa marka lagu leeyahay ogow yay kaa lumin shuruud markii laga helo waa mar walba maaha waa in shuruud laga helo shuruud caama iyo shuruud khaasuu dhigi doona isaga kala qaadi doona shuruudda haddaan laga helin maya icraabkan ma la icraabayo wax kalaa la icraaba shuruuddan in laga helaa shardiya markaasuu wuxuu ku yidhi waclam ogow anna haadihi alasmaa asmaadan asmaadan alkhamsata shanta ah laa tucrabu lama icraabo haadalicraab icraabkan ilaa bishuruudin shuruud un baa lagu icraabaa haadalicraaba aad leedahay maa faacilkii tucrabu asmaadu u laabana ilaa bishuruudin wahaadihi shuruudu shuruudan minhaa shuruudaanu ka mid ahaaday maa shardi yushtaradu loo shardiyo fii kulliha asmaada dhammaanteed wa minhaa shuruuduu ka mid ahaaday maa shardi yushtaradu loo shardiyo fii bacdi hasnaada gabadkeeda shuruuddan laba loo qaybiyaa shuruud caama iyo shuruud khaasa shuruud caama waxaa loola jeedaa shanta isim isim kastoo ka mida waa laga rabaa shanta isimba shuruud ka dhaxayda shuruudda shuruud caam ah layidhah iyo shuruud shanta isim gabal ka mida gaar ku ah shuruuddaasna shuruud khaasa ah layidhah marka shuruuddan maxaa loo qaybinaa shuruud caam ah oo shanta isim isim kastoo ka mida waa laga rabaa in laga helo iyo shuruud khaas oo maxaa loola jeedaa asmaada gabad ka mid ay gaarku ah, ee lagama wada rabo wa haadihi shuruudu shuruudan minhaa shuruudu ka mid ahaaday maa shardi yushtaradu loo shardina fii kullihaa asmaada dhammaanteed shanta isimba waa laga rabaa isim kastoo shantooda ka mida waa in laga helo shuruuddaas maxaa la idhahdaa shuruud caam ah wa minhaa shuruuddiyuu ka mid ahaaday maan shardi yushtaradu loo shardiyo fii bacdiha asmaada gobol ka mida ah. shuruuddaasna maxaa la idhaahdaa shuruud khaas haye tii caamkae nagu hormari ama shuruudu shuruudda allatii shuruudda tushtaradu loo shardiyo fii jamiiciha dhammaanteed fa arbacatu shuruudin waa afar shardi afar shardi wey shuruudda ka dhaxayda shanta isim oo isim walba laga rabo oo caamka waa maxay waa waa afar shuruudda caamka aha la yidhaahda ama shuruudu shuruudda allatii shuruudda tushtaradu loo shardiyo fii jamiica dhammaanteed fa arbacatun afar weeye fa arbacatu shuruudin isku idaafee afar shardi weeye alwalu shardiga ugu horeeya an takuuna asmaadana waa inay tahay mufradatan mid la kala yeelay mufrada waa inay tahay abuuka hal abba laga rabo akuuka hal walaa xamuuka hal dumaasha fuuka hal afa laga rabo duu maalin hal midoo maal u saaiiba hal qofoo maal leh waxaa la rabaa mufrad inay maxaa meeshaas ka baxay hadday musano noqoto iyo hadday jamc noqoto ma la icraabo icraabka goo laguma rafciyo laguma rafciyo waxaa la rabaa inay tahay mufrad hal aabbe hal walaal hal dumaashi hal hal af inay mufrad tusaydo hal shay waa inay tusaydo maxaa baxay markaas hadday laba tusaydo musane baabka musamahay aade hadday jamc tusaydana jamcu tagsiir hadday ku timaaddo suuraddiisna jamcu tagsiiray aadeen hadday jam suuraddii jamcu mudukarsaalim ku timaadana wawaa lagu rafcinaho jamc mudukarsaalim baabkiisaa la marsiina yaysan noqon jamc mudukarsaalimi oo mulxaqaaddiisa u noqone marka waxaa shardi u ah asmaadan dhammaan waa maxay an takuuna mufrada waa inay mufradata waa alwalu shardiga ugu horay an takuuna mufradatan mid la kala yaala waa inaa tahy waani shardiga labaad an takuuna waa inay noqoto mukabaratan mid la weyneeyey carabigu waa luqa cajaa'ib badan wuxuu leeyahy waxaa la yidhahdaa taskiir yarayn adiga haddeer nin yar soomaaliga ma laha taskiir laguma arko haddaan rabno nin yar inaan nidhaahno nin aan inta sheegnaan kadib yaraantii daba nin yar aan leenahay carabiga saas maaha rajulun annina soo maaha lafdiga shaqlkiisa la bedela markaasuu nin yar noqon waxaa leedahay rujaylun nin yarow ah, rujaylun nin yarow ah, nin yarow fiiri min iska yar waa miskiin soo ma jeedin ah, rujaylun nin yarow marka waa inaan la taskiirin asmaadan marka lagu leeyahay wow waa lagu rafciyaa oo alifaa lagu nasbiya oo ya lagu jaraa waa inaan la taskiirin waa in ay mukabare noqoto waa loola jeeda sideeda ku timaado yaan la taskiirin haddii la taskiiriyo isim mufrad oo caadiay noqone xaraka la ecraaba dama lagu rafcina abun waa la taskiirino ubayun uu noqona qaacidaa ku dhece markaas le ubayun aabbayarow ukhayun walaalyarow walaalya ukhayun waa ka baxe marka mufrad caadiyahay noqone xaraka la ecraaba damaa lagu rafcina dalmaa lagu rafcina waa ka baxayda baabka shardi marka waxaa ah markaa wowda lagu rafcinaa ah, an takuuna mukabara waa in mid la weyneeyey ate weynaynta waxaa loola jeeda waa inaan la taskiirin waa shardiga labaad wahaalid shardiga saddexaad an takuuna mudaafa waa inay tahay mid la idaafeeyey ah, ah, haddii waa in la idaafeeyo mudaafiley ka dambeeyo ismaadan marka wow lagu rafcina alif lagu nasbina ya lagu jaraa waa in mudaafiley ka dambeeyo ayadu waa inay idaafaysan tahay waa inay mudaaf ayadu noqoto mudaaf ilehya ka dambeey marka ah. Ah. ayadu waa inay mudaaf tahay abuuka il abu waa mudaaf kaafta mudaaf iley akuuka akudu ah, waa mudaaf kaafta mudaaf iley saasaa lagu wada waa shar haddii idaafada laga daayo abun akun xamun kadaaka wahnun ism mufrado caadiya noqone ism mufrada soo dama laguma rafci jirin ism mufradahay noqone haddii laga daayo idaafada abun akun xamun famun miintii aba e loo soo celaa kara miintiisi aba la siinaaba marka asmaa mufrad caadihay e noqonaya danaa lagu rafcinaa lagu rafcinaa marka suu haddii idaafada laga daayo ee asmaada marka waawda e lagu rafcinaa waa mar mudaaf iley ka dambeeyo mudaaf ileygu ama damiir ha noqdo ama isim daahir ha noqdo waraabic shardiga afreeya an takuuna idaafato idaafadeedu waa inay noqoto ligayri yaa ilmutakalim yaa ilmutakalim waxaan ahayn waa in loo idaafiyo akuuka akuu maal waxaa wey akuuka akuu zaydin xamuuki waa in dam waxaan yaa umutakalim ahayn loo idaafeeyo haddii yaa umutakalim loo idaafeeyo ism mufrad ahay noqonaya dama lagu rafcinaa laakiin damada waa lagu qadara sidii loogu qadari jiray mufradka marka yaa mutakalim loo idaafeeyo hadda qulaamun so ism mufrada ma ahayn haddii yaa mutakalim loo idaafeyo waxaa laleeya qulaamiin waa lagu qadara calaa maa qablaya almutkalim soo maaha siday noqone abii iiri abii aniga abahay akii walaalkay xami iiri ah. marka haddii yaa mutakalim loo idaafeeyo isim mufrada oo yaa mutakalim loo idaafeeyo lamid noqone icraab damaa lagu rafcinaa laakiin calaa maa qablaya almutkalima lagu qadara gulaamiyay lamid noqone ma la fahmay mm-hmm. alowna fahamsii waa yahay shuruuddii uu ixtiraas ka samaynaa shuruuddii uu ixtiraazina ixtiraas waxaa la idhaha shardigan marka la sheegaya waxbaa la yska ilaalina ixtiraas waa waxaan hadda idiin sheeg sheegaya fiiri fakharaja waxaa baxay uu ku yidhi biishtiraadilifraadi ifraadka la shardintiisa markaan leenahay waa inay mufrada noqoto oo aan mufradka shardi ka dhigayno waxaa baxay oon ka ixtiraasaynaa maalow kaanad hadday noqoto musanaata mid la labeeyey ow majmuucatan mid la jamciya jamca mudakarin mudakar jamciis ow jamca tagsiirin ama jamcu tagsiir taasaa baxay munfrad waa inay noqoto anin waxaa baxay hadday noqoto muane ama ay noqoto jamac jamacaasu laba ku kala imaan karaa jamcu tagsiir iyo jamculkamsaalim suuraddiisa taasaa ka baxday meesha taasaa baxday faqaraja waxaa baxay biishtiraadi lifraad ifraadka la shardintiisa maa low kaanad hadday noqoto asmaadaan muhanaatan mid la taniyeeyey ow majmuucatan mid la jamciyey jamca mudakarin mudaker jamciis ow jamca tagsiirin jamcu tagsiir fa inahaa asmaadaan low kaanad hadday noqoto jaamca tagsiirin jamcu tagsiir ucribad asmaadan waxaa la exraaba bilxarakaati daahira xarakaad ka muuqata la exraaba sidii jamcu tagsiirka dama loogu rafci jiray damaa lagu rafcina ayaga xaraka la exraaba waxaa lagu nasbina fatxo waa jarkana waxa weeyaan waxaa lagu jarayaa kasro ayagu ilaa waa munsarifa jamcu tagsiir munsarifa weeye taquul waxaa leedahay al-aabbaau aabbayaalku yurabuuna waa tarbiyaynayana waa dhisayaan abnaahum wiilashooda alaabaau abun jamcu tagsiira laga dhigay aabaa waa mutade xataa damaa lagu rafcina soo jamcu tagsiir dama laguma rafci jirin khalaas alaabaau aabbayaalku yurabuuna waa afcaal ams afcaal khamsa wey ficil mudaaricoodba uu la xayirsada wey waa uljamaaca abnaa'na waa mafcuulkii alaabaau mubtado marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri liannahu jamcu tagsiir ma jamcu tagsiir tafsiir soddoma laguma rafci jiri waa kanaa fiir yurabuuna ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min amaasib wاljaazim wacalaamatu rafci hubuut nuun calaamatu rafciis waa hubuut nuun ila afcaal hamse liannaha min alafcaal hamsa ma naba fi xarf man xaraka wanuun wanuun ma jirto meeshaan waxaa tidhaahdaa wacalaamatu rafci hubuut nuun liannaha min alafcaal hamsa ma naba fi xarf man xaraka wa waaw ljamaacati damiiru mutasilu mabniyu calى sukuuni fi maxali rafcin faacil waaba faacilkii dhammaan abnaaءa mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akiri abnaaءa mudaaf walhaa damiiru mutaصil mabniyu calى dami fi maxali jari mudaaf iley wlmimu calaama jamci dukuur hadda maxalshaahidku waa halke alaabaa waa asmaadiio jamcu tagsiir noqoto jamcu tagsiir hadday noqoto maxaa lagu rafcina damu damaa lagu rafcina wa taquulu waxaa leedahay ikhwaanuka fiiri akhuuka awalmufrad hormartay jamcu tagsiiru noqo ikhwaanuka walaalahaa yaduka waa gacantaadii allatii waa gacanta tabdishu bihaa aad wax ku qabsayd waa walaalahaagii gacan la-aan ilaasho gacantaada waa la ilaashadaaye walaalaha ilaasho ikhwaanuka walaalahaa yaduka waa gacantaadii gacantaadii weeye allatii waa gacanta tabdishu bihaa aad wax ku qabsanayd ikhwaanu mubtado marfuuc bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akiri lianna jamcu tagsiir ha jamcu tagsiiru noqda soo maaha dama ku rafci ikhwaanu mudaaf wاlkaafu damiiru mutaصil mabniin cala اfatxi fi maxali jari mudaaf ilayh yadu khabaru mubtada marfuuc bilmubtada wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akiri liannahu ismu mufrad yadu mudaaf wاlkaafu mudaaf ilay mabniin cala اfatxi fi maxali jari ala soo gaar saasaa waa loo ixraaba damiirka yadu mudaaf wاlkaafu mudaaf ilay mabniin cala اfatxi fi maxali jari xoogaan waa la dheereeya si loo fahmo yadu mudaaf kolkaafo damiirun muttasilun mabniyun cala lfathi fii maxali jad mudaaf ilayh allatii ismawsuulin sifatu yadi mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafci yadu waaba godanta sooma jeeda waa godanta mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin ad leeda tabdishu ficlu mudaaric marfuucun litajarudihi min annaasibi wاljaazimi wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu fii akhirih wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiru anta ficil mudaarico taa lagu bilowday oo mufrad mudakara lagula khidaaba faacilu damiir mustatir wujuuban taqdiiru anta adigaa wax ku qabsana bihaa albaa xarfu jari mabniin cala alkasri laa maxalla min alciraab haa damiiru muttaصil mabniin cala sukuuni fii maxali jarin bilbaac aljaaru wاlmajruuru mutacaliqu bitafdishu ficilkan ku tacalluji haddeer ismawsuul baa warkiis haddii la soo qaado ismawsuul muxuu nooga baahanya laba shay silo iyo caaid ha silo iyo caa'idu naga raba siladii waa jumlada waa ficliga faacilka tabdishu caa'idkiina waa haadaas wey marka waxay leedahay wاljumlaةu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli jarmajruurka mafcuulah wاljumlaةu min alficli wاlfaacil wاlmajruuri laa maxala laha min alcraab lannaha silaة اmawsuul jumlooyinka toddobadaha maxalka xraabka kulahayn ka midta jumlada silata silada dhacda oo ismawsuulka ka dambayda jumladaasu maxay ka tahay toddobada jumlo oo aan maxalka wax icraaba ku lahayn toddobadaasay ka mid tahay waljumlatu min alficli wlfaacil la maxalala min alicraab liannahaa silat lmawsuul walcaa'idu ila lmawsuuli addamiiru almajruuru bilba damiirkan oo ba'da lagu jira bihaa damiirkaasa caaidkiiya damiirkaasa caaidkiiya waay damiirkaasa caaidkiiya maxalushaahidkaan ka rabnaa waa ikhwaanu khatiiri jamcu tagsiiruu noqday khalaas xaraka la ecraabi sooma jeedid wa qaala allaahu tacaala ilaah wuxuu yidhi aabbaa'ukum aabbayaalkeen wa abnaa'ukum carruurta aad dhasheen laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafca aabbaa'u mubtadaun marfuucun bilimtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fii aqiri aabbaa'u mudaaf walkaafu damiiru muttasil mabniyan cala dami fii maxali jarin mudaaf ilayh walmiimu calaamati jamci duko wa abnaa'u alwaawu xarf cadfin abnaau macduufu calى aabba wاlmacduufu calى marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri abnaau mudaaf wاlkaafu damiiru mutaصil mabniyan calى dami fii maxali jarin mudaafu ilayhi wlmiimu calaamati jamci dukuur mubtadaha khabarkiisii laa tadruuna jumladaas wey maxalushaahidka hadda halkan loo keenay waa maxe abun markii lagu lahaa wowaa lagu rafcinaa waa markay tahay mufrad oo la yidhaha abuuka nuurka hadda jamcay noqotay jamcuna waa jamcu taksiir aaba waxaa la idhaha aabaukum jamcu taksiiray noqoto soo maaha jamcu taksiir maxaa lagu rafci jire damu ayadayaa lagu rafci marka ismaadan marka wow lagu rafcina waa markay mufrad ee jamcu taksiir hadday noqoto sidii jamcu taksiira loo exraaba damaa lagu rafcina inamaa wax kale maahan almu'minuuna mu'miniintu ikhwaatoon walaalo weeye ina horta maxay camal fali jirtay yaa sheegi kara tansibu ism wa tarfacu khabara marka ay sidaas tahay oo ay isimna nasbaydo khabarna rafcaydo shardi waxaa ah inaysan maa la xiriirsato waa inaysan maa la xiriirsato sooma jeedin hadday maa la xiriirsato wa waslu maa bidilxuruufi mubdilu icmaalaha waqad yubaqa alcamalu u yidha ina maari camalkiiay ka baabi'ina maada maadan oo innada ka dambayda magaceeda kaafatuna la innaday camalkii ka kaafirin ah. magaceeda waxaa laydhaha maadan innada ka dambayda kaafa camalfalkiiyay ka kaafini ma camalfalaydo innadu ah, waa sida badane mar marna inay camal fasha waa dhacdahay marka waxaad leedahay innadan maanta camalfalki waa laga kaafiyey innada waa makfuufa waa midii la kaafiyey maaduna waa kaafa marka haddaan horna soo gaabay waxaan leenaha innamaa kaafatu wa makfuufa amase waa kala qaad waaa ina makfuufatun can ilcamal camalkii waa laga kaafiyey ma camal fali karto maana kaafatun waa midii camalka ka kaafiday inada ah, marka inadii lama arko maanta isi ma nasbi karto khabarna ma rafci karto inadu waa makfuufatun waa mid laga kaafiyey camalkii camalkii waa loo diiday waa laga hor istaagay hal xabana ma camal fali karti lagu yidhi maanta waa laga hor istaagay yaa ka hor istaagay maadaan magaceed kaafa waa ka kaafada camalka marka inamaa ina makfuufatun can camal maana kaafatun waa xaraf madiin calaa sukun la maxala min alraab iska soo gaabay inamaa ina makfuufatun can camal ma kaafatun can alcamal mabniin calaa sukun la maxala min alraab almu'minuuna mubtadown ee marka wixii ka daba mub awalba inadu horta mubtada ku camal fali jirtay marka camalfal maanta lama arkay mubtada iska caadiya iska ciraabo mubtadaha maanta wax nasakay waa la waa ila inadii waa laga kaafiyey camalkii waa laga kaafiyey almu'minuuna mubtadaun marfuuqun biاlibtidaa'i wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can اdama liannahu jamcu mudakar saalim jamcu saalim soo jamcu saalim waawiguma rafci jirin mubtada waayo jamcu mudakar saalim hadda waxaa lagu dhihi doonaa maxaa loo rafciyey waxaa leedahay waa mubta waxaad leedahay waa mubtade maxaa wow loogu rafciyey waa jamcu mudakar saalim su-aalaha kala garo ha isku qaldi almuminuuna maxaa loo rafciyey waa mubtade maxaa calaamatu rafca wow looga dhigay jamcusaar almuminuuna mubtada marfuucu bilibtidaai wa calaamatu rafcihi alwaw niyaabatan can idama lnahu jamcu lmudakari saalim ah, icraabtayba kugu jirtaa labaduba ma ujeeda almuminuuna mubtado marfuucu bilibtidaa'iya lagu godo wa calaamatu rafcihi alwaaw maxaa wow loogu rafci lnahu jamcu lmudakari saalim ma nafixa faman xaraka waay wnun ciwadu can tawiili fi smi mfradi khwat khabru mubtadai marfuucu bilmubtadai wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhir maxasheedku waa ikhwatu maanta ikhwatun hadda fiiri waa rafcisanta calaamatu rafcihi dama laga dhigay maxaa dhacay waa jaku tafsiir markii lagu dhahayay asmaaulkhamsada wowaa lagu rafciyaa waa maray mufrada ahed inay mufrad taha shardi ahed hadda mufrad maa jacu tagsiiray noqoto marka jacu tagsiir hadday noqoto jamcu tagsiir wixii la craab jira la craaba fa asbaxtum waxaad noqoteen uu ilaah yidhi binicmatihi bisababi nicmatihi ilaahay nimcadiisa sababteed uu idin namceeyey ikhwaanan walaalaad noqoteen uu ilaah yidhi marka hore ood gaalo ahaydee waa isnabcaydeen qabiilaad isku dilaydeen hadda waa isjeceshihiin nicmat اlislaam waaliimaan ayaa ilaahay idinsay nimcada sababteedaad walaala ku noqoteen fa asbaxtum binicmati bisababi nicmati ilaahi nimcadiisa sababteed ikhwaanu walaalaad noqoteen alfaaru calaa xasab maa qablaha wixii ka horreeya loo fiirina iska dhe iska sooba gaab alfaaru calaa xasab maa qablaha asbaxtum asbaxa ficlu maadin naaqis yarfacu اlisma wayansibu khabra mabniyu calى sukuuni litisaari bidamiiri rafci mutaxarik laa maxal la min acraab wa taa-u ismu asbaxa adle ismu asbaxa ismu asbaxa mabniyun calaa dami fii maxali rafcin walmiimu calaamati jamci dukuur binicmati albaau xarfu jarin nicmati ismun majruuru bilba wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaaru walmajruur mutacaliqun biasbaxa asbaxa ku tacaluji biasbaxa dhe nicmati mudaaf haadu waa mudaaf ilayhi nicmati mudaaf walhaau damiiru muttasilu mabniyun cala alkasri fii maxali jarin mudaaf ilayhi ikhwaanan khabaru asbaxa mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhiri asbaxa waxay ka mideen mogta akhawaatu kaana ay ka mideen markaasaana alfa o calaa xasan baan qablaha asbaxa ficlu maadi naaqis yarfacu lisma wayansibu lkhabara haye waa mabni cala sukuuni litisaari bidamiir rafci mutaxarik laa maxal la min alixraab wataa damiiru muttasil mabniyu calaa dami fii maxali rafcin ismu asbaxa waa isimkii asbaxa taadaas waa isimkii asbax markaasaan leenahay walmiimu calaamatu jamci duku binicmatina maxaanu icraabnay albaau xarfu jari binicmati albaau xarfu jari nicmati ismu majruur bilbaayi wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri jaar majruurkan waxaan ku samayna aljaar wاlmajruuru mutacaliqaani biasbaxa nicmati mudaaf haada haddana una soo gaabayna nicmati mudaaf ilaa mudaaf ilay mabniy cala kasri fi maxali jari ah, waa mudaaf ilay Ah. ee eh, markaa maraan dheeraynayna si loo fahmo waxaan leenahay nicmati mudaaf walhaao damiiro muttasil waxaan rabnaa inaan kala fahanno damiir mutasila iyo mid munfasil in la kala fahmo rabno kaasaan leenahay walhaao damiiru muttasilu mabniyun cala alkasri fii maxali jari mudaaf ilayh waxaa maxalka looga jira waa mudaaf ilayh ikhwaana hmm. khabaru asbaxa mansuub wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratu fii aqri fiiri hadda halkaan marka ikhwaanan jamcay noqoto jamcu tagsiiray noqotay maxaa calaamatu nasbeedu noqday marka wuxuu noqday fatxu xarafa waa ka tag markii lagu lahaa asmaau khamsadana xaalatu rafca wowa lagu rafcina xaalatu nasbana alif xaalatuljarna ye waa markay mufradad hadda jamcu tagsiiray noqotay taas waa ogaani marka walow kaana ya xaadana ku banaad waana la tacallujin karaa ah, jaar majruurka jaar majruurka waana la tacalluji karaa aniga hadda midkaan haya ii tacallujin soo ma jeed marka labadoodaba haddii la xaleeyana bannaan haddii la tacallujiyana bannaana la yidhaahdaa walow kaanad hadday noqoto asmaa'ulkhamsadii muhanaata mid la tafniyeeyey hadday noqoto ucuribad waxaa la icraaba icraabalmuhana muhanaha icraabkiisa la icraaba asmaadan inay mufrado noqotaan la raba maxaa baxay hadday jamac noqoto iyo haday musane noqoto hadday jamac noqoto waa soo arag hadday noqoto musanana waa kana walow kaanad asmaadan haday noqoto musanaatan mid la tasniyeeyey ucribad waxaa la ecraaba icraaba almusanaa musanaha icraabkiisiyaa la ecraaba bilalifi ayaa la ecraabaa ka bedel icraaba almusana la bilalifi a la ecraaba rafcan waqtan rafcin wabilya ayaa la ecraaba nasban waqtan nasbin wajaran waqta asmaadan haddii la tafniyeeyo alif ayaa la ecraabaho lagu rafcina calaamatu rafcidu alifay noqon sida musanada alif loogu rafciyo haddii asmaadan la tafniyeeyo xaalatulnasba iyo xaalatuljarna y ya aanan lagu nasbinaa ya aana lagu jaraa ya-aa lagu nasbinaa ya aana lagu jaraa wasayaati waan imaan doonaa bayaanu muana caddayntiis waa noo soo socota musanaha in lagu rafciyo alif yana lagu nasbiyo yana lagu jaro cadayntiis waa soo socota lama gaarin qariiban mardhow noo imaana taqul waxaa leedahay abawaaka labadaadii waali haisku dhihin labadaadi aabba qof laba aabba lamaa jiro abawaaka baabta waa taqliid taqliid aabbiyaa la qallibay saas darteeda mulxaqaadda aan ku darayna musanna ee maaha musanne mulxaqaadan ku darayna waxaan leenahay abawaaka labadaadii waali rabbayaaka waa ku tarbiyeeya abawaa mubtada marfuucu bilibtidaa waa mubtade abawaa mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafcihi alalifu niyaabatan can idama liannahu mulxaqun bilmusana musanahu aa la haleeshiiyaa musana maahane musanahaa la haleeshiiyaa musanaha la haleeshiiyaa waxaa leedahay abawaa mubtadaw marfuucu bilibtida calaamatu rafcihi alalifu aad leeda niyaabatan can idama liannahu mulxaqun bilmuana aba waa mudaaf walkaafu damiiru mutaصil mabniin cala alfatxi fii maxal jari mudaaf ilayh rabaya rabaya ficlu maadi mabniin cala alfatxi laa maxala la min alraab wlalifu damiiru mutasilu mabniin cala sukuuni fii maxali rafcin faacil waa faacilkii rabayaa aliftaasaa faacilkiiya kaafta waa mafcuul bihigii wاlkaafu damiiru mutaصil mabniyu calى اfatxi fii maxali naصbin mafcuulu bihi maxalushaahidku waa halkee abawaawe abawaag abuntii markii la taniyeeyey ma lagu rafcinaayo wow mar haddii la taniyeeyey wixii musane lagu rafcin jiray aa lagu rafciye musanaha xaalatu rafci alifsa laguma rafciyo abawaaka waa la taniyey alifaa lagu rafciye ha ka baxeen baabkii asmaa alkhams wa taquulu waxay leedahay ta'adab edab qaado oo edab yeelo fii xatrati abaweyka labadaada waalid meeshay joogaan ta'adab edab yeelo fii xatrati abaweyka labadaada waalid meeshay joogaan ta'adab ficlu amrin mabniyun calaa sukuuni laa maxala lama ixraab wa faacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiru anta ah, idrib ay la mid tahay waa ficlu amar oo mufrad mudakara lagula khidaaba ta'adab adigu edab yeelo ah. تأdب فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاaعله ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت aduguba edb yeelo saasaa loola jeeda في حطرة في حرف جر مبني على السكون لا محل من الاعراب حطرة اسم مجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلقان بتأدب حطرة مضاف أبوي مضاف إليه مجرور آه ومضاف إليه majruur bimudaaf xadarat mudaaf abawey mudaafu ilayhi majruuru bilmudaafi wa calaamatu jarihi alyaau niyaabatan can اlkasra lnnahu mulxaqun bilmuana muanihiyuu la mid muanihiyuu la mid abawey haddana mudaaf wlkaafu mudaafu ilayhi mabniyun cala alfatxi fii maxali jari iskaba soo gaabo ama waxaa tir abawey mudaaf wlkaafu damiiru muttaصilu mabniyun cala alfatxi fii maxali jari mudaaf ilayh waqaala allahu tacaala ilah wuxuu yidhi wa rafaca nabi yuusuf waa kor yeelay abaweyhi labadiisii waalid cala alcarshi sariirtu usoo kor yeelay wa rafaca allahu calaa xasay maa qablaha rafaca ficlmaadi mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab wa faaciluhu damiirun mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu calaa yuusuf abaweyhi mafcuulu bihi rafaca waa mafcuul bihigii xaalatu nasbuu joogaa نصب الجوغان يا لو نصبنا محايل ملحقات دي جمع ملحقات دي مثنوه كميدي ملحقات دي هو كميدي أبوي مفعول به منصوب بالرفع وعلامة نصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى أبوي مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه على العرش على حرف جر مبني على السكون لا محل من الإعراب العرش اسم مجرور بعلى وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلقان بالرفع فاصلحوا هجاجية بين أخويكم الذين ولالها دحدود هجاجية فاصلحوا هجاجية بين أخويكم الذين ولالها دحدود فاصلحوا الفاء فاء الفصيحة الليلة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفتم uquwat اlmuminiina waradtum bayaana ma huwa laazimu laku min maya maya soo gaabi warkaas dheer maanta looma baahne waxaa tidhaa alfaw bixasabi maa qablaha iska dhiga warkaas dheer maanta maantiisi maaha alfaw calaa xasabi maa qablahaa aslixuu waa ficlu amar ficlu amar wey aslixuu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi